waxaa loo jeedaa uun alxadaث اlأkbar iyo alxadaث اlasqar yani xadadkii weynaa alkabiir kan kalena asqarkana ay sagiir xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaa uun bay noqonaysaayo <clears throat> yani waxa weeye afcalu tafdiilku laysa calىa baabihi waayo haddaynu baabkiisii ku socodsiino kaasina wuxuu noqon lahaa alxadaث اlأkbar xadadka ugu weyn marka kuwo waaweyn baa jira laakiin keni wuu ugu weyn yahay bay noqon lahay maanta laakiin alxada اlkabiir unbaa loo jeedaa marka xada اlabar la yidhi hadaba weyn ahaaradiisu waa maydhi inuu qofku maydho maydhigii axkaamtiisii buu inooga hadlayaa wuxuu inoo sheegi doonaa maxaa keensada maydhiya waajibiya sidoo kale wuxuu inoo sheegi doonaa maxaa keensada iyadoo aanu waajibinayn yani maxaa maydhi loo sunneeyaa waxaa kaluu inoo sheegi doonaa maydhigii arkaantiisu waa maxay sunnayaashiisuse waa maxay fasalkan haddaba hore wuxuu kaga hadlayaa maxaa mayri waajibiya wuxuu uhi waladii yuujibu lghusla mayri kii waajibinayey wاlamru اladii yuujibu اlgusla washay اladii yuujibu اlgusla shaygii waajibinayey ama arinkii waajibinayay maydhigu sittatu ashyaaa oo shayga hore aynu markaa wax caama ka dhig waa lix shay waxaa maydhi waajibiyaa waa lix arimood halaaثatun saddex ay minhaa lixda ka mida yashtariku fiiha arijaalu waannisaau waxaa wadaaga rag iyo dumar wahiya saddexdaasi waxa weeye iltiqaa'u alkhitaanayni labada meelood ee la gudo inay kulmaan wa insaalu اlmaniyi soo bixinta biyihii taranka wاlmowtu iyo geeridii wa halaaثatun saddex oo minhaa lixda ka midihiina takhtasu biha الnisaau dumarka yaa la gaara wa hiya saddexdaasi waxa weeye alxaydu dhiiggii caadada waاnnifaasu iyo dhiiggii dhalmada wاlwilaadatu iyo dhalmada lafteedii wuxuu uhi musanifku waxa mayri waajibiyaa waa lix arrimood oo macnaheedu yahay wixii lixdaa ka soo haray mayri ma waajibiyo lixdaa arrimood baa waajibiya lixdii buu inoo qaybiyo saddex ka mid a rag iyo dumarba mayriga way ku waajibiyaan yuu yidhi saddex kalena dumarkuunbay u gaar yihiine ragga ma khuseeyaan oo kuma yimaadaan saddexdii la wadaagayey ta koobaad waa galmadii galmadii raggii iyo dumarkiiba dee way ku waajibinaysaa mayri bay ku waajibinaysaa iltiqaau lkhitaanayn buu ka cabiray khitaanku gudiddana gudidda qofkii la gudayo ee khatniga ah khitaan waa la yidhaahdaa sidoo kale meeshii la gudayeyna markii qofka la gudo halkii wax laga goynayana khitaan waa la yidhaahdaa maanta waxaa la sheegayaa waa halkii la gudayey qofka markii la gudo halkii maaragtay waxa weeye wax laga gooyey iyaa khitaankan loola jeedaa markaa xubinkii ninku marka xubinkii qofka dumar ahayd uu ku maqnaado oo intaasi la gudo qulfada loo yaqaano laga gooy waa qulfada haraggii qulfada laga gooyey intaasi haddii xubinkii qofkii dumar ahaa ay ku maqnaanaato mayrigii wuu waajibayo axkaamta shareecadoo dhami intaasay ku xidhantah goormaa galma la odhanayaa ma aha labadii xubin ama xubinkii ninku inuu ubnk xubinkii markaa dumarka uu markaa e, waxa weye wadagala khasab ma aha intaa xashafadu haddii ay maqnaanaato oy qarsoonaato waxa weeye waxaasi axkaamtii shareecada ee dhan hadday tahay e, maydrhigii waajibayey hadday tahay axkaamtii e, guurka qofkan miyuu la guri galay gabadhan mise lama guri galin la odhanayey hadday tahay meherka sugnaanshihiisii meherkuu sugnaanayay haddii zinadii iyo axkaamteedii ay noqoto waxaasoo dhami waxay ku xidhan tahay waa intaa wixii intaa ka sii dambeeya waa iska uun markaa waxba kuma xidhna xataa makta maktu intaa xashafada loo yaqaano ee la baneeyo markan qofkii ninka ahaa la gudayo intaasay magtu ka waajibtaa oo mag dhamaystiran ayaa qofkii hadii intaa la gooyo ka waajibaysa waxaan ka sii dambeeyana haddii la gooyo wuxuunbaa laga xukumi laakiin mag dhamaystiran iyadu noqon mayso hadaba intaasi hadii xubinkii qofkii dumar ahaa ay ku maqnaanaato de waxaa dhacaysa markaa ninka halkii laga guday waa xashafadan aakhirkeed iyaa laga gooye harag xashafada aakhirkeedii waxay markaa la sinmaysaa markii xashafadii ay maqnaanaato qofka dumara iyadana xubinkeeda halkii laga gudayey oo dee markaa waxa weeyaan xubinteedan korkeeda ayd xaggeeda sare ahayd halkii laga gudayey iyo halkii ninka laga gudayey baa sinmaya saasaa markaa iltiqaau khitaanayn looga cabiraa ee khasab ma inay labada meelood istaabtaan waa xashafadu inay qarsoonaatunbaa maqsuudku yahay iyadoo labadii meeloodee la guday istaabtay haddaan xashafadii qarsoonaan aanay xashafadii xubinkii qofkii dumar ahayd gelin mayhi waajibi maayo axkaamtii kalena sugnaan mayso haddii waxa weeye xashafadii ay qarsoonaatay laakiin aan labadii meelood istaabanna axkaamtii way sugan tahay waa un tacbiir markaa laga cabiro uune laakiin maqsuudku iyada maaha waa xashafada ama intaasi qarsoonaanteeda wey waa galmada marka khasab ma aha galmadaas inay ka dhacdo maxalkii xalaasha ahaa oo qofka dumara xubinkeeda taranka aha haddii qofkan loo galmooday xaggii dambe looga tegay oo xaggii dambe looga galmooday rag iyo dumar wuxuu doonaba ha noqdee mayrigii wuu waajibaya labada qofba mayrigii wuu ku waajibaya oo ku sugnaanaya labadaba xaaladda iyada ahna mayrigii waa ku waajibay idan taasi waa sabab sababta labaadee meniga waajibaysaa waa inzaalu lmeni qofkii oo meni ka soo baxdo marka kan iyo kii hore waa kala baxsan yihiinoo jimaaci ama galmadii haday dhacdo oo xubinkii inta aynu sheegnay ay u qarsoonaado inta aynu sheegnay hadday qarsoonaato biyaba yaanay soo bixino maydhigii wuu waajibay haddii biyo inay soo baxaan la helo galmo iyo jimaacba yaan la heline iyadana maydhi waa waajibay oo biyahaa soo baxay ayaa iyaguna waajibiyey mayri waajibiyey labadaas iltiqaau khitaanin ama jimaac iyo inzaalulmani ama biyo oo biyihii maaratay taranka oo soo baxa labadaasoo laysku yidhaahdaa janaabo labadaa kolba kii la helo baa waxaa la yidhaahdaa janaaba oo qofkii haddii biyo ka soo baxeen waa junub baa la odhanaya haddii xashafadiisii xubinkii dumarka ama qof maarata w aggiisii dambe ay ku qarsoonaatana labadoodiiba maxaa la odhanayaa janaabay qabaan baa odhanaya waa junub waa marka macnaha gaarka ee janaabadu ay leedahay laga waramayo waxaa dhici karta mararka qaarkood in janaabo loogala jeedo on qof kastoo mayri ku waajibay oo maalan kaana yaktasilu ghusla ljanaabati marka la leeyahay dee janaabada un baa loo tiriyay waa mayrigii waajibka ahaa wey maydhigii waajibka ahaa mararka qaarkood waxaad arkaysa in lagu leeyahay alxada اlabar aljanaaba xadadka weyni waa janaabada marka eh, mararka qaarkood waxa lagu leeyahay almuxdi waاljunub qofkii muxdidka ahaa iyo qofkii junubka ahaa looma jeedo uun junubka halkan loolama jeedo qofkii ama biyo ka soo baxeen xubinkiisu uu xubinkii kale ku qarsoonaaday uun looma jeedo qof kasta oo maydhi ku waajibay yaa loo jeedaa haddii inta badan almuxdit iyo junub marka laysdaba dhigo junubka waxaa loogala jeedaa man wajaba calayhi alguslu qofkii maydho uu ku waajibay inuu maydho laga doonayo arrinka saddexaad walmowt geeridii qofkii hadduu dhinto dadkii noolaabay markaa tani ku waajibaysaa qofka laftiisii dee waxba kuma waajibayaan ahlu takliifba wuu ka baxay laakiin dadkii noolaa waxaa ku waajiba inay maydhaan axkaamtiisuna kitaabu janaa-is iyuu ku iman doono wa alaaatun saddex ka mid ah takhtasu biha anisaau waxaa la gaara dumarkii saddexdaa dumarku la gaarka yihiin waa dhiiggii caadada dee raggii laguma arko dhiiggii dhalmada isaguna dee dumarkii unbuu khaas ku yahay iyo dhalmada lafteedii oo iyaduna dee dumarkii uu khaas ku noqonaysa horena waynu usoo aragnay dhalmada laleeyahay mayri bay waajibisay dadka qaarkood ba waxay u in leeyahay qofkii hadday umushaba ha maydhato horta hadhow marka dhiigu ka go-ana haddana mar kale ha maydhato ma saasaa maxay noqonaysaa ya ha dhalmada la sheegaya waa qofkii umushay laakiin wax dhiigaba aan lagu arag mayri ma lagu leeyahay muxuu madhabku yahay ha waa lagu leeyahay ta laga hadlayaa markaa taas weeye marka maxaa maydhigeeda waajibiya haddii lagu weydiiyo dee dhiig ma jiro oo dhiig waajibiyo ha dhiigganaa waajibiyey ma jiro laakiin maxaynu leenahay dhalmada lafteeda ayaa maydhigaa waajibisay wاladii yuujiب اlغusla sitaة أشhyاء ثaلaaثaة yashtariku fiiha الrijaalu ثaلaaثaة dad ka bedesho sitaة أشhyاء wladii yuujiب اlغusla ثaلaaثaة yashtariku fiiha الrijaalu bedel ka dhigto oo iska caadi dad mubtada caadiyaba ka dhigto oo ثaلaaثaة saddex oo minhaa lixda ka mida yashtariku fiiha arijaal wanisa inaad khabarkeedii ka dhigto iyadana caadi weeyi waxba markaa nakirada in lagu bilowdayna halka basi keeni mayso taqsiim baa yaal alaaatun saddex lixdaa kamida yashtariku fiiha arijaalu wanisaau rag iyo dumarba way wadaagaano waa lagu arkaa wahiya iltiqaau lkhitaanayni meelood labada qof laga guday inay kulmaan markaa galmadii laga wada baynu nihi wainzaalu lmaniyi manidii oo qofku markaa uu soo bixiyo ka soo baxda uun waalmowtu iyo geeridii wahalaaatun saddex ka mid ahna takhtasu biha nisaau markaa halkaas dee manida dadka qaarkood baa yidhahdaa raggunbay khaas ku tahay taasi dumarkii mani soo baxaysa ma laha laakiin dee axaadiista iyo nusuusta sida laga fahmayo waa in asalku ya iyaga laftoodana inay markaa ay biyo arkaan axaadiistu daahir bay ku tahay walow yaanay nas ku ahaanin inay biyahoodu soo bixi karaan daahir bay ku tahay idaa hiya ra'at ilmaaa haddii markaa ay aragto ama marka ay aragto hadii idaada bimacnaa in aynu ka soo qaadno haddii ay aragta aynu idhaahno haddii tii markaa sideedii de asalka waahayd lagu xambaarana ida ra'at ilmaaa markay aragto yani way arkaysaayo wey lakiin iyada lafteedu waxaa de suuragala way arkaysaayo inaanay ahayn laakiin ay tahay yani arin markaa alabatu daniya halabatu dani inay tahayna way dhici kartaa marka calaa kuli xaal fuqahadu siday ku socdaan waa in rag iyo dumarba ay biyo oo dumarkana biyahoodu ay soo bixi karaan ay soo bixi karaan xadiistu waadix bay ku tahay in ragguna biyo leeyahay dumarkuna biyo laakiin biyaha dumarku ma soo bixi karaan axaadiista qaarkeed ayaa daahir ku ah oo laga fahmaya wa alaaatun saddex ka mida shay takhtasu biha nisaa dumarka ayuunbaa la gaara wa hiya alxaydu wannifaasu walwilaadatu dhalmadii waxaa ujeedaa dhiiggii caadada iyo dhiiggii dhalmada iyo dhalmada lafteeda faslun wa faraa'idu lgusli alaaatu ashyaaa gusliga ama maydhashada arkaanteedi ama arkaantiisii alaaatu ashyaaa lix shay wey saddex shay wey maydhigii arkaanta uu leeyahay waa saddex arimood kow anniyatu niyadii laba wa isaalatu najaasati najaasadii oo la zuuliyo in kaanat calaa badanihi hadii qofka jirhkiisa ay najaaso saarayd saddex wa iisaalu lmaai biyaha oo la gaadhsiiyo ilaa jamiici shacari timaha oo dhan iyo walbasharati diirka oo dhan wuxuu yihi mayriga arkaantiisii waa saddex hore maxaynu usoo aragnay arkaanta mayrigu waa laba halkana waa saddex buu yii arrinka koobaad waa niyadii niyadu dee waa shardi ama waa rukni ka mida arkaanta mayriga oo la-aanteed aanu mayrigu asaxayn hal maydhi un baynu ka soo reebno muxuu ahaa meydka nacam meydkii marka la mayrayo iyadoo waxba niyo sida madhabka muctamadkaa niyo looma maaragtay rukni ma aha laakiin mayriyada kale oo dhan waxaa lagama maarmaan qofku inuu niyooday arinka labaad wuxu waisaalatu الnajaasati in kaanat calaa badanihi haddii qofka jirkiisa najaasa saarayd inuu horta iska maydho rugnigamaynu hore usoo aragnay kaasaa inagu cusub sow maaha haddii qofka jirkiisu uu najaas lahaa maydhina uu ku waajibay oo jidhka inuu qubaysto laga doonay waxaa halkaa musanifku leeyahay horta waa inuu najaasadii uzuuliyaa marka rukni buu ka cabiray waxaa laga yaabaa inay ka daqiiqsanayd inuu shardi ka cabiro yani waxaa u shardiya mayrigii in horta la zuuliyo nijaasada in layska zuuliyo waa qowl markaa madhabka ku jira laakiin muctamed maaha madhabka waxa u rajaxan oo muctamed u ah mayrigaa aada maydhanayso mar haddii najaasadii ay isagana ku zuulayso inuu ku filan yahay labadiiba meeshii najaasadu ay marsanayd markaad biyihii ku shubto adigoo eh, ikhtisaal ama inaad janaabadii ka maydhata niyeysnaa haddii maydhigaasi uu zuuliyey najaasadiina kugu filan laakiin haddii najaasadii aanu suulinin maydhigii oo aanu maydhigi aanay ku biyaha aad ku shubtay aanay ku suulaynin xaaladda iyadaa ah la yidhi xadadkiina meeshaa kama suulayo ilaa aad ka maydho horta najaasada xadadkiina ka zuuli maayo markii najaasadu ay raad leedaho najaasa cayniyati aynu u bixinay ay tahayoo meeshii ur ama maaragtay dhadhan ama midab ama dee jirmigii jirmigii najaasaduba meesha u barsan yahay laakiin haddii meesha inta kaadii kaaga daadatay un meeshiina iska qalalan tahayoo in biyo sidaa loogu shuban ay ku daahiroobayso biyihii aad maydhiga ugu tala gashay aad sidaa ugu shubtay yaaba kaaga filan waisaalu lmaai ilaa jamiici ashacari wاlbasharati intimaha oo dhan iyo diirka oo dhan la gaadhsiiyo biyaha iyaa iyaduna lagama maarmaana magarigiiyo waynagii hore usoo sheegnay xataa timihii cufnaa garhkii iyo tumihii timihii dumarka iyo waxaa la doonayaa gudaha inay biyuhu u galaan oo timahoo dhan ay wada gaadhaan ilaa haragga ama diirka ka hooseeya maqaarka madaxa maqaarkiisii ay biyuhu markaa gaadhayaan oo wada maydhmaya waxaa soo dhami yaa waajiba haddii markaa timihii in la furfuro mooyaane si kale aanay biyihii gudaha ugu gelaynin maxaa waajib noqonaya in la furfuraa waajib bay noqon haddii iyadoo aan la furfurin biyihii ay gudaha gelayaanoo khalabatu danni ama male xoog badan la helaya in biyihii meel walba ay gaadheenna saasaa ku filan waxba furfuridii waajib noqon mayso wa sunanuhu khamsatu ashyaaa sunnayaashii mayrigu waa shan arrimood kow atasmiyatu bismi illaahi araxmaani araxiimti in qofku markuu maydhanayo ku bilaabo bismi illaahi araxmaani araxiim sidii weysadaba uu bismi illaahi araxmaani araxiim ayaa maydhigiina uu sidaa u odhanay waalwuduu'u qablahu inuu weyse ka horreysiiyo oo uu weyso ku bilaabo xubnihii weysada uu maydho waliba waxaa ka sii horeysa inuu dee horta istinjoodo oo labadiisii maaragtay waxa weeyaan maxal uu maydho isagoo biniyati algusl ku maydhaya isagoo niyaysan inuu de marka waxa weeyaan maydhigii waajibka ahaa uu fulinayo ama uu xadakii kor qaadaya isagoo niyeysan inuu istinjoodo lannu haddii aanu niyadii la imanin oo maydho uun isagoo maaratay waa wey najaasada iska maydhayo oo aan aliqtisaa maarata ah, rafculxadat ba aan niyeysnayn ama maydrigii aan niyeysnayn dee markaa meeshii weli janaabadii ka zuuli mayso si janaabadu ay uga suusho oo hadhowna inuu istaabto aanu u baahan oo aanay weysadu uga jabin inuu marka hore sii istinjoodo wey markaa uu sii istinjooday isagoo niyeysan inuu janaabadii iska daahirinayo kadib uu haddana xubnihii weysada uu ku xigsiiyo waa xubnihii weysada uu haddana maydho wa imraaru lyadi cala اljasadi inuu gacmihii uu marmariyo jirka markuu maydhanayo oo hadduu biyaha uun isu dhigo isagoo aan gacmahaba waxba marmarinin dee maydrhigii wuu u waajibkii wuu ka dhacaya kol haddii biyihii uu wada gaadhsiiyey walow yaanu gacantaba ku maydhin aanu marmarinin jidhka in gacanta laakiin jidhka la marmariyaa waa sunne waxaa yeelay culamada qaarkood baa waa waajib yidhi markaa iyadoo khilaafka culamada layska ilaalinayo inuu qofku intii jidhkiisa uu gacanta la gaari karayo uu gacanta ku xoqo oo gacanta ku maydho iyaa iyaduna sunnaa waalmuwaalaatu isku xijisiin aan maaragtay la kala dib dhigin kolba qaybinta la maydho haddana intii kale aan dib loo dhigine laysku wada xigxigsiiyo sidii weysada oo kale aynu kusoo marno wa taqdiimu اlyumna cala اlyusraa in midigta laga horreysiiyo bidixda oo markii madaxa uu qofku maydho haddana shiqigiisii ama jaanibkiisii midig uu maydho kolkuu dhinaca midig ka faaruqee uu maydho uu haddana dhinacii bidix isagana uu haddana maydho oo midigtii la horreysiiyo ayaa iyaduna sunaa faslu wاliqtisaalaat اlmasnuunatu sabcata cashara gusla wاliqtisaalaat اlmasnuunatu maydhiyada sunnaha ihi sabcata cashara guslan waa toddoba iyo toban maydhi buud waa waxyaalihii maydhiga loo sunaynayay waxaad soo aragtay waxyaalihii maydhiga waajibinay waxaa kaloo soo aragtay meeriga lafahaantiisii waajibaadkiisi iyo sunayaashiisii waxaad imika arkaysaa maxaa suneeye maydhi oo maarata waa markii la arko ama maarata la maagan yahay in la maydhaa ay suno noqonaysaa waa toddobiyo toban arimood buy ko usluljumucati maydhashadii jumcada loo maydhanayay salaadii jumcada in la maydhaa maalintii jumcada oo qofkii imanayey salaada jumcadu uu maydhaa sunno weey wاlciideyni waغusl ciidayn labada ciidood iyagana in markaa la maydhaa sunno weeye wاlistisqaa'i wagusl اlistisqaa'i salaadii roob doonta iyadana qofkii tegaye inuu usii maydho yaa sunna walkhusuufi cadeed madoobaadkii ama dayax madoobaadkii wاlkusuufi iyo qorax madoobaadkii cagsigana waa leyi alkhusuuf wa khasafa alqamar dayaxa madoobaadkiisii kusuufna waa cadeed madoobaadkii ama qorax madoobaadkii waana culamada qaarkoodna way kala bedeleeno khusuufku waxay yidhahdeen waa cadeed madoobaadka khusifat الshamsu calىa cahdi rasuuli الlaahi salى الlahu alay slam ba axaadiista qaarkeed ku timi kusuufna waa dayaxmadoobaadka ba yidhahda almuhim labadaba haddii dayax madoobaado salaadiina aad markaa tegayso inaad usii maydhato sidoo kale haddii qoraxdu ay madoobaato ood salaadii tegayso inaad iyadana usii maydhato wاlguslu min gusli اlmeyiti maydhashada laga maydhanayo dhaqidda meydka la dhaqay qofkii meydka maydhay inuu ka maydho maydkaa uu maydhay yaa iyaduna sunaa maydka in la maydha waa maxay maydka in la maydha waa waajib kii hadaba maydka maydhay inuu ka maydho dhaqidii uu maydka dhaqay ayaa iyaduna maxay noqonaysaa sunne waalkaafiri wa guslu lkaafiri gaalka maydhigiisii uu maydhanayay idaa aslama markuu soo islaamo gaalkii inuu maydhaa isagana waxay u noqonaysaa sunno ayay noqonaysaa ee waajibi mayso waa haddii baa la yidhi aanu gaalkani intii uu gaalka ahaa janaaboobin ama aanu wax maydhi waajibiyo samayn hadduu gaal weyn yahayoo dee soo janaaboobayo soo galmoonayayoo wax badani ka dhacayeen markuu soo islaamo dee salaada hore ka geli maayo sida looga doonayo inuu weysaysto oonu weyselaan salaadii iska gelin maadaama uu muxdi yahay yaa laga doonayaa inuu janaabadiina u ka maydho oo hadduu intuu gaalka ahaa maydhan jiray ka war kama ansaxaysa maydhigaasi gaalnimada dhexdeedii ku maydhay macno male waa nin isagoo gaalo weysaystay markaa macno ma samaynayo markan uu soo islaam qofkii gabadha ahaydna waa saas oo kale waa gabadh weynoo dee intaasoo jeer laga yaaba dhiiggii caadadu inuu ka yimid intii ay gaalada ahay markay soo islaamto lama odhanayo maydhigu waa iska sunne weysayso salaaduna hore ka gal maxaa la leeyahay gaalnimada kama maydhanayside waxaad ka maydhanaysaa dee xadadkii akbarka ahaa dhiiggii caadadii waxyaalihii badan ee ku soo maray iyaad ka qubaysanaysaa kii waajibka ahaabay iyadu niyooni niyoon mayso kan sunna haddii kan iska niyooto oo lailaa waa iska sunna markaad soo islaamtay inaad maydho tahay maydhigii sunnaha ahaa niyo oo maydho oy markaa biniyati sunniya waxaan sunno yahay ku maydhato dee janaabadii bay qabtaa ama waxay qabtaa dhiiggii caadada wlkaafiri waqusululkaafiri gaalkii inuu maydho idaa aslama markuu soo islaamo hadii aanu hore wax maydhi waajibiye ula imanin maydhashada markan maydhanaya iska sunna unbay noqon wlmajnuuni waqusululmajnuuni qofkii waa la maydhashada uu maydhanayo iyo walmuqmaa calayhi qofkii miyir doorsoomay suuxay oo kale idaa afaaqaa markay soo miiraabaan ay miyirsadaan kii waasha ama jinkuba galay markuu caafimaado maxaa laga doonayaa maydhi baa u sunnaa qof kasta oo waasha markii uu hagaagu caafimaado inuu maydho ayaa u sunnaa kii miyir doorsoomay ee iska suuxay oo kale ama koomo galay markuu isaguna soo miiraabuu soo miyirsado waxaa u sunnaa inuu isaguna maydho wاlmajnuuni waguslu اlmajnuuni qofkii waashay maydhigiisii wاlmuqmaa calayhi kii miyir doorsoomay idaa afaaqaa markii ay soo miiraabaan ay soo miyirsadaan inay iyaguna maydhaan baa loo sunneeya wاlguslu cinda alixraami qofku markii uu xarmanayey ama xaj ama cumro qofkii xarmanayey isagana waxaa loo sumeeyaa inuu maydho intaanu xarman indada yani xraamka agtiis waa markuu doonaya inuu xidho inta aanu xidhanba horta qubaysan markaa uu maydho isnadiifiyo ayuu markaa uu xidhanayaa markaa xajkii ama cumradii walidukuuli makata maka gelitaankeeda marka la sii intaan la gelin la yar hakado oo istiraaxooyinka yaryar ee ka horeeya gaaliga halka ku yar baarkin garee la yidhaahdo oo halkaa markaa lagu sii maydho lasii qubaysto oo iyadoo markaa la maydhay maka galo ayaa iyaduna sunnaah walilwuquufi bicarafata carafo istaaggeeda qofkii xaajiga ah marka uu mowqifkii carafo sii gelayo inta aanu gelin u istaagin inuu iyadana horta usii maydho ayaa sunnaa walilmabiiti bimusdelifa kii carafe ka yimid marka uu musdelifo ku hakanayu habeenkaa halkaa baryayo baryidda halkaa la baryayana iyadana in loo maydho ayaa iyaduna sunnaa waliramyi iljimaari اhalaai markii musdelifo laga yimaado jamrad baa la tuurtaa maalintaa tobnaad jamrat اlcaqaba la yidhaahdo oo amaqabat ama aljamrat اkubraana la yidhaahdo maalintaa taa looma maydho oo adigii xalay soo maydhay musdelifo u maydhayo iyadana horaa laga tuurtaayo subaxa horeba waa la tuurtaa markay qoraxdu soo baxdo waxba iyada loo maydhan maayo laakiin maalinta koob iyo tobnaad ee dulxija iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddex iyo tobnaad ayaa markaa waxa weeyaan jimaarka alaadka ah, saddexda jamradood markaad tuuranayso waa maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad haddaba saddexdaa jamro markaad tuuranayso iyagana inaad maydhato marka wuxuu ku saarayaa rami jamrat alcaqaba markii jamratulcaqaba oo keliya aad tuuranayso maalinta tobnaada iyadoo loo maydhan maayo waxba looma sunneeyo laakiin markaad saddexdaba tuuranayso oo saddexdaa maalmood aynu sheegnay maalin walba waad u maydhan maalin walba waad u maydhanoo maalinta koob iyo tobnaadna si aad saddexdiiba utuurato waad sii maydhan maalinta labiyo tobnaadna si aad saddexdiiba utuurato waad usii maydhan maalinta saddexiyo tobnaadna si aad iyadana saddexdaba utuurato waad usii maydhan halkaa iyadana markaa saddex baa ku jiro waad odhan kartaa saddex awaaf waliawaafi saddex waxaan ujeedaa maydhi waliawaafi awaafkiina waa loo maydhan markii aad awaafaysa kacbada iyadana in loo maydho ayaa la sunneeyaa halkaa dad markaa nusakda badankeedu halkaasii ku joojiyey ma aqaan daar alminhaaj halkaa ma ku joojisay ah, way waa ay qoran tahay taasi marka nusakhdii hore shura shuruuxdu ay saarayd halkaasay ku joogaan toddobiyo tobankii marka ciidaha way kala tiriyeen awaafkana majnuunkii muqma calayhna waa la kala tirin awaafka iyay laba u kala saareenoo awaafkii rukunka ahaa iyo iyo awaafulwadaac awaafka la dhaha markii maka laga baxayaa iyay laba ka kala dhigoon halkaasi markaa toddobiyo tobankii jimcihii iyo labadii ciidood saddex baa kuugu jira istisqihii baa ku afara khusuuf iyo kusuuf iyaa ku lixa min gusl meyid baa ku toddobaa gaalkii baa ku sideeda soo islaamay majnuun iyo muqmaa calayhi baa tobana alguslu cinda alixraam waa koob iyo toban dukhuulu maka waa labiyo toban alwuquuf bicarafa waa saddex iyo toban almabiid bimusdelifa waa afar iyo toban ramyu ljimaar waa shan toban dawaafkii bay markaa kala saareenoo dawaafulifaada iyo iyo dawaafulwadaac ayaa lix iyo toban iyo toddobiyo toban kala abay ah yidhaahdeen waxaaba laakiin malaha taa ka qurxoonaan lahayd in la yidhaahdo lirabyi iljimaari halaa halkan saddex baa ku jira maalinka koobiy tobnaad iyo maalinka labiy tobnaad iyo maalinka saddex tobnaad bay kala yihiin ciideynkana xabad un laga soo qaado dawaafkana mid uun laga soo qaado sidaa haddii la yidhahdana toddobiyo tobankii way dhammaanayaan walisacyi sacyiga in loo qubaysto ayaa iyaduna halkan inoogu qoran laakiin arrintaasi bal baad u muraajacayn doontaane baa loogu noqon doonaa wax madhab kale sacyiga in loo maydho ayaa sunaa kuma arag nuskadan markaa matniga ee abushujaaca iyuunbay dhacda kuwii shuruuxda lahaayoo dhanna ma sheegayaan tan iyo ta ka dambaysaba badankoodu ma sheegayaan tan iyada cid qortayba markaa maan arag aqsaalulxajna wax ku tiriyey aqsaasha xajka ama maydhyada xajka wax sacyiga ku tiriyey ma arag wuxuuba ka hor imanayaa sacyiga waxaa la sunneeyaa in awaafkii markiiba lagu xigsiiyo oo qofku markii uu awaafay in isla markiiba ragcataynkii intuu tukado zamsamkiina cabo uu hore sacyiga ka galo iyaa madhabka u sunnoah marka sacyi loo maydhanayaa bal ha lasoo fiiriyo haddii kutubta kale madhabka wax maaragtay waxa weeyaan looga helo laakiin sida intaan ka warqabo sacyigu mayri gaara ma laha haddii allahuma ilaa suurad baa la fardii karaa haddii qofku aanu isku xidhiidhinin awaafka iyo sacyiga intuu awaafay uu iska tegayoo muddo iska maqnaa waxoogaa iska soo nasanayey maalma iska joogay deetana haddana uu soo niyeystay inuu sacyigii galo waa la odhan karaa meel dadku isugu imanayaan baad imanaysaa qaacidada madhabkuna waxay ahayd meeshii dadku isugu imanayaan markaad tagto markaad tegayso inaad sii maydhato halkaa marka haddii suuradaa wax looga helo waa macquul laakiin kutubtii madhabka wax odhanaya sacyi wuxuu leeyahay maydi kuma hayno de nuskhadanna lama ictimaadi karayo dabacaadka sidan qoray waxaa laga yaabaa in xaashi iskaga jirtayoo dadkii maarata waa weyaan idinkuba sida kitaabadiina imika wax ugu qorqoranaysaan iyo dee hore dee kitaabadii gacanta lagu qoray haystayna ardaygu laga yaaba inuu waxyaalaha qaarkood ku tacliiqsado marka makhtuudo un in lagu arkay baa laga yaabaa qof maaragtay arday yariba iskaga tacliiqsaday ama uu sheekh ka maqlay oo deetna u saa ugu tacliiqiyey ayaguna markaa ay noogu soo daabaceen baa iska dhici karta walidukhuuli madiinati rasuuli illaahi sala allahu calayhi alihi wasalam madiinada nebiga calayhi salaatu wasalaam gelitaanka la gelayo iyadana in loo maydho iyaa sunno ah tanna markaa iyada kuma jirto nusakdaa sharaxale iyo nusakda badankeedaba laakiin shuraaxda qaarkood baa waxay ishaarayaan sida alkhaiib ashirbiini oo kale inay nuskadihii qaarkood ku sugnayd dukuul madiinati rasuulilah marka taas lasoo qaado dee waxa weyaan kuwii hore lix bay noqonayaan maca awaafkii tana ah ku toddobiyo toban noqonaysa walidukuuli madiinati rasul iyadu markaa waa mustaxab wey jirta markii madiine la gelayo in la maydho waa sunna oo maka unbaa looga qiyaas qaatay lamid faslun wاlmasxu calى اlkhufayni jaaئizu biثalaaثaةi sharaaئiطa wاlmasxu calى اlkhufayni labada kuf masaxaadda la masaxayaa jaa-izun mid bannaan weeyi bialaaثati sharaa'ia saddex shari haddii la helo halkan wuxuu markaa ka gelayaa labada kuf masaxaad haddaba kufku muxuu ahaa kufku waxa weeyi inagu maanta sharabaad un baynu naqaanaa iska dhow markaa haddaba sharabaad harag ka samaysan buu ahaa qofku imika laftooda waa laga yaabaa inaad aragtaan oo waktiyada qaarkood iyo baa laynooga keenaa qofkii meelahan khaliijkiiyo tagayna waabuu iska arki karaa harag buu ka samaysan yaho waa sharabaad adagoo min jild harag laga sameeyey marka haddee waa harag markaa jilicsan oo aan dee sidan kabaha qallafsanayn oo intuu qofkii xidho haddana uu kabtii sii gashanayo inta badan markaa khufkaas dee kuf dheer buu ahaanayo ilaa kuraamaha qariya hadaba khufka noocaas in la masaxo iyaa shareecadu ay jidaysay marka arrintani waxay ka mid tahay weysadii waa xukun weysadii ka midahoo sheekhu xaggan uu keenay kutubta madhabka qaar badanoo kamid ah waxad arkaysaan markay weysada ka hadlaan ay axkaamtii weysada sheegaan ayaa almasu cala alkhufeynna ku xijisiiyaa maxaa yeelay mascu cala muxuu ka yahay weysaduu ka yahay oo markaad xubnihii soo maydho wejigii iyo labadii gacmood iyo madaxii soo masaxday iyaa lugaha halkii aad ka maydhi lahayd ayuunbaad korka ka masaxaysaa qofkii aad xidhnayd adigoo qofkii iska xidhan iyuunbaa dusha sidaa farahaagoo qoyan aad sidaa u marinaysa wuxuu yidhi haddaba goormay banaan tahay baa laga hadlayaa in sidaa ah un loogu kaaftoomo in la masaxo oo aan inta layska bixiyo la maydhayn lugihii walmasxu cala alkhuffayn labadii khuf qofkii xidhnaa inuu masaxa jaa mid bannaan weeyi oo maydrhigii uu kaga kaaftoomo uu lugaha maydhi lahaa bialaaثati sharaa'ia saddex shari hadii la helo sharaai waa jamcu shariia shariidana de markaa waxa weeye waa arintii ama maarata wixii la shardistay ko an yabtadia lubsahumaa inuu qofku bilaabo xidhashada uu xidhanayo labadan khuf bacda kamaali ahaarati markii uu ahaaro dhammaystiran qaatay ama ahaaro dhammaystirkeed kadib ama dhammaystirankeed kadib qofkii markuu weysaysto oo weysadiisii uu dhammaystirto ahaaro kaamila iyuu deetana wuxuu samaynayaa waa inuu markaa xidhashada khufka uu bilaabo laakiin isagii oo aan weyse dhammaystiranba weysaysanin hadduu khufaynkii xidho markuu maalan gacmihii iyo wejigiibuu soo maydhay gacmihiina wuu maydhay madaxiibuu masaxay kadib uu labadii khuf xidhay miyuu masaxaya ma masixi karo waxaa laleeyahy maya tani kaama soconayso maad weysemadaad weyse qabin kaama soconaysa tan waxaa la doonayaa inaad horta maydho iyagoo weyse qaba labadii lugood aad weyse qabto oo wax kaa dhimani aanay jirin inaad markaa khufeynka xidhato oo haddaad weysadeedii aad qabto od weysadii ku dhamaystiran tahay maxaad ka masaxaysaa hadhow baad masixi doontaa markaad weyse jabto iminka ma masaxaysid weysadan aad ku xidhatay kuma masaxaysida wixii dambe markaad weyse jabto ayaad masixi doontaa wey yaa imika horta ta dhamayso waxaa kale oo aan la ogolayn intood markii aad weysada intii kale soo dhammaysataad lugihii soo gaadhay baad lugtii midig maydhay kolkaad maydhay so iyadii maad daahirinin khufkeedii baad u xidhay haddana waxaad maydhay tii bidix markaasaad iyadana khufkeedii u xidhay maxaa kaa qaldan tii horaa qaldan baa la maxaa qalday dee weysidaadii on dhamaan yaad xidhatay iyada lugta midig waxaad khufkii gelisay iyadoon weysadaadii dhammaan oo lugtii kala harsan ado weli xadakii baa maarata ad ku sifaysnay maxaa la doonayaa markaa ya inaad bixiso ood haddana dib u gashato maxaad bixinaysaa markaa taa midigoo keliya tan bidix ba bixin maysi waayo tan bidix waxaad gashatay bacda kamaali ahaara tii midig intood saa u bixiso iyuunbaad haddana gashanaysa intaad weli weyse qabto waa inaad intood iska bixiso aad haddana gashata haddii markaad weyse jabto aad tiraado tan bilaa ahaaraan ku xidha waan yar bixinaya waan dib aan gashanaya waxba kaa socon maayaan faa'iido male taasi adoo weyse qaban weli weysadii kaa jabin baa la doonaya intaad tii iska bixiso inaad haddana dib u soo gashato markaasaad wixii ka dambeeya haddaad weyse jabto aada masaxaysa an yabtadia saasuu markaa yabtadia uleeyay waa inuu bilaabo lubsahumaa xidhashada uu xidhanayo bacda kamaali ahaarati markii ahaaro qaadashada waxa weye ahaaro qaadashadu ay dhammaystirantay wa an yakuunaa waa inay noqdaan saatirayni laba asturaya limaxalli gasli اlfardi meeshii maydhiga faradka ama faradka maarata waxa weyaan maydhiga ah maxalkiisii faradka meeshii uu lahaayee la maydhayey waa inay ka asturayaan min alqadamayni xaalu markaa maxalkaasi ka mid yahay labada lugood labada lugood intee la maydhayey faraha laga soo bilaabo ilaa kuraamaha sawma waa in intii o dhan ay asturayaan intii o dhan waa inay qarinayaan labada qof hadday gaagaaban yihiin oona kuraamaha qarinaynin kuraamaha hoostooda ku joogaan dee kuwaa la masixi maayo sidoo kale haddii ay dheer yihiinba ilaa kuraamaha gaadhayaan laakiin ay yar daldilaacsan oo lugti ka muuqato oo la arkayo iyadana la masixi maayo iyadana la masixi maayo sidoo kale haddii ay ka samaysan yihiin maro suuf ama maaragtay dhogor iyo wax lamid a sida sharabaadadeennii oo kale oo biyihii marka lagu shubo biyihii lugta gaadhayaan iyagana la masixi maayo iminka sharabaadkeen markaad ku shubto biyihii maxaa dhacaya soo lugta kama duso kama dusayaan kol hadday ka dusayaan saatir ma aha oo wa an yakuunaha saatirayni waxaa loo jeedaa waa inay asturayaan yacni waa inay diidayaan inay biyuhu ka dusaan kol haddaanay diidayn inay biyuhu ka dusaan dee waxa weeye maydrhigbaa markaa u waajibayo noqon maayaan khufaynkii waktigii nebiga la isticmaalayay oo kale haddii laakiin sharabaadadaadu ay kuwo aada u adag yihiin oo si kastoo biyo loogu shuba aanay biyuhu ka dusaynin maxaa kuu furan markaa inaad iska masaxato saatirayni loogama jeedo marka inaan la arkayn looma jeeda inay biyuhu ka dusayn baa loo jeeda haddii la arkaya lugihii laakiin biyuhu aanay ka dusaynin waad iska masaxan karta hadday balastig yihiin oo kale sharabaado balastiga baad xidhatay lugihii sooma muuqdaan de lugihii waa iska muuqdaanoo waliba midabkoodii wax walba waa muuqan karaa laakiin haddaad biyo ku shubto miya biyihii ka dusayaan waa saatir baa la leeyahay marka kol haddaanay biyihii ka gudbaynin waxaa la odhanayaa waa saatiro waad masaxan kartaa kuwaasi waxa markaa uu yihi wa an yakuunaa waa inay yihiin saatirayn kuwa asturaya limaxalilgasli ligasli اfardi min alqadamayni meeshii maydhiga waajibka ah ee lahayd ee labada lugood ka midka ahayd meeshii maydhiga waajibka ah la maydhayey ee labada lugood ka midka ahayd oo ah dee waxa weeyi farihii ilaa iyo kuraamihii waa inay asturan yihin keliya la fasaxayaa meeshii taxa loogu talagalay dee iyo halkii kharaskii ay ka duntu iska qabsanaysay halkii laga tolay ee duntu ay maarata haraggi waa harag laysku qabanayo oo laysku tolayo meeshaa laysku tolayo waa laga yaabaa dad biyo ku shubta inay biyihii ka dusaan taasi dhib ma laha xaalulkharas baa meesha maaratay wuxuu ka tolan yahay taa wixii ka dusayaa iyagu dhib male laakiin intiisa kale waa inaanay biyihii ka dusayn wa an yakuunaa waa inay yihiin mimaa yumkinu wixii ay suuragal ahayd tataabuculmashi calayhimaa in markaa socodka lagu soconayo la ysraacraaciyo inuu qofku si habsami ah ugu socon karo waa inay waxaan yihiin waxaan laguma socon karaynin bahala culculus oo waaweyn oo ama xadiidba ka samaysa ilan nama odhan waxaan waa inay harag ka samaysaan shardi maaha harag buu noqon karaa balastic bay noqon karaan suuf bay noqon karaan shuruuddaas unbaa la doonaya xadiid bay noqon karaan qofeynkaagu hadday doonaan biraa ka samaysnaan karaan kuu diidi mayno laakiin maxaa shardiya uun waxani wax aad ku lugayn kartood caadi ugu socon karta waa inay waayo waxaa la doonayaa shareecadu way waxay kuu khafiifinaysaa wixii adigana manfaco kuu leh ee laga yaabo inay culaysna kugu noqoto kolba inaad weysadii u bixiso iyo waxaa lagu leeyahay waxba manfico ay kulaha inaad ku lahaadaana iska dayso laakiin kuwo culus oonaad kuba socon karin ama cidhiidhiba ahoo inaad waxa weeyaan ku dhaqaaqdaaba ay kugu adag tahay kuwa noocaasii iyagu noqon maayaan kuwii la masaxayey waayo dee waxa weeye wax faa'iido kuulaba maahay waxay kaa hor joogsanayaan uun maydhigii marka waxaan faa'iido lahayn maydhigii inuu kaa hor joogsado la yeeli maayo wa an waa inay yihiin mimaa yumkinu wixii uu suuragal ahaa tataabucu lmashyi calayhimaa ku socodka lagu soconayo in laysraacraaciyo oo si caadiya loogu tallaabsado loogu shaqaysto ood hawlahaaba ku gudato oo aanay markaa kaa xanibaynin kaa xabisayn halkaas markaa shuruudii saddexdaad buu kaga baxay wuxuu ihi waa yamsaxulmuqiimu qofkii hadaba aan musaafirka ahayni safar dheer wuxuu masaxayaa yowma wa leylatan habeen iyo maalin kii meeshiisii iska jooga muqiimka ah ama meel kaleba muddo markaa joogaya ama safar gaabanoo aan safarkii dheeraaye aynu waxa weeyaan qasriga u shardiyi jirnay aan ahayn qofkii maaragtay ku safray afar iyo labaatan saacadood buu leeyay afariy labaatan saacadood ayuu le yom waleyla intaasaa laga wado wlmusaafiru wayamsaxu lmusaafiru musaafirkii wuxuu masaxayaa alaaثata ayaamin saddex maalmood bilayaaliihina ay maca layaaliihina oo saddexdeedii habeena la jiraan yani waa afariy saacadood iyo afariy labaatan kale iyo afar labatan kale maxayse iyo toddobaatan saacadood ayuu masaxayaa uu xaq uleeya inuu masaxo kii musaafirka ay safaran طawiilan ama safara qasrin safarkii salaada la gaabinayay kii ku jiray isagu saddex maalmood iyo habeenadoodii ayaa markaa u masaxanaya waayahay musaafir matihida muqiim baa tahay habeen iyo maalin baa ku dhamaad afar saacadood maxaa lagaa doonaya inaad lugihii maydho haye kadibna halkaasay kaaga dhamaato weligaa dib uma masaxaysid miya mar kastoo haddana intood bixiso aad dibu weysaysato maxaa kuu bilaabmi kara oodana xidhato afar iyo labaatan cusub baa kuu bilaabmaya waxaa la doonayaa un afar iyo labaatankii markay kaa dhammaadaan in lugihii oo la maydhayoo saani loo daahiriyey kadib haddana khufaynkii loo xidho marka haddana waxaa kuu bilaabmi afar iyo labaatan cusub wahaakada kii musaafirka ah saddexdii maalmood marka ka dhammaadaan lugihii in la maydho oo tahaaro dhamaystiran la qaato markaa kadib haddana labiyo toddobaatan saacadood oo kale ayaa haddana u bilaabmaya wahaakada saasay ku soconaysaa marka wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min xiini yuxdiu waxay ka bilaabmi marka uu xadao weyse jabo bacda lubsi lkhufayn labadii khuf markuu xidhay kadib inagii ahaaro qaadano dhamaystiran baad ayaa ahaaro qaadani kadibna waad xidhani muddadii may kuu bilaabantay may may bilaabmin goor may bilaabmaysaa markaad weyse jabto waayo waa marka uu markaa masxigii de wax ku ool kuu noqonaya intii ka horreysa masxiba umaad baahnayn marka aad weyse jabtaad weyse u baahanta weysadii marka maxaa kaaga filan baa lagu leeyahay masaxaadaad lugihii masaxda intaad inta kale soo maydho idan wakhtigaasay markaa oo masixidii ay noqotay mid markaa ahar iyo raad leh halkaasay markaa muddadii ka bilaabmaysaa ama masaxo amaha masaxanin yani maalan salaadii subax iyadu wayse qaatay wayse dhamaystiran khufeynkiina waad xidhatay salaaddii subax baad tukatay tobankii subaxnimaad weyse jabtay mabaad weysaysan duhurkii baad weysaysatay markaad weysaysatay maxaad samaysay waad masaxday muddadii goormay bilaabantay tobankii way soo bilaabantay berri tobanka ayay kaaga egta wabtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min xiini yuxdiu waxay ka bilaabmi marka uu xadado bacda lubsi khufayni isaga oo xidhay labadii khuf fain masaxa hadduu hadaba masaxo fi lxadari isagoo negi oo aan musaafir ahayn uma saafara kadibna uu safro aw masaxa ama uu masaxo fi safari isagoo safar ku jira uma aqaama kadibna uu nagaado atama masxa muqiimin qofkii muqiimka ahaa masixitaankii ayuunbuu masixi halkan masle muhiim sheegayaayo qofkii u weysaystay khufeynkiisiina wuu iska gashaday waa muqiimoo musaafirba muu ahayn salaadii subax uu weysaystay labadiisii qof buu iska xidhay wuu iska joogay tobankiibuu weyse jabay wuu iska joogay salaadii duhur baa soo gashay markii salaadii duhur soo gashay wuu u weysaystay salaadii duhur waanu masaxay khufeynkiisii markaa kadib buu safray hadduu doono salaadii duurita intaanu tukanba iyuu safray ninkaasi masixitaankaasi intuu u soconaya masxa muqiim afar iyo labaatankii saacadood u wey ma odhanayo anigu waanigan safraye dee waxaan u wareegayaa xaggii musaafirka may baynu leh mid kaleo ay isla socdeen isagu isku wakti un bay baxeen isku waktina way weyse jabeenoo tobankiiba labaduba weyse jabeen salaaddii subaxna way xidheen duurkii markii la gaadhay kani uu weysaysto wuu masaxay kani mabuu weysaysane way baxeen labadiiba kan maxaynu odhanaynaa aan soo weysaysanin markii uu baxay magaalada uu ka baxay kadib buu weysaysu salaaddii duhur weysaystay markaasuu masaxayna isaga waxaa la leeyahay masxu musaafir sidii musaafirku kaasi xisaabsan oo maxay u noqon alaaثata ayaami bilayaaliha waa saddex maalmood oo habeenadeediina wata kan magaalada ku soo weysaystayna maxaynu odhanaynaa magaalada ku soo masaxay adigu masxu muqiim oo maanta waxaa laga eegayaa goormuu masaxay lagama eegayo goormay muddadu bilaabantay e muddadu xagga ka bilaabmaysaa iyadu tobankii ay weyse jabeen labadoodaba muddadu waxay u bilaabmaysaa tobankii ayay labadaba u bilaabmaysa oo meelaha lagu khaldamay kamid tahay iska ilaali labada mid walba muddadii waxay uga bilaabmaysaa tobanka laakiin kan magaalada kusoo weysista kusoo masaxay waxau leeyahay berri tobanka iyay kaaga egta kan markuu magaaladii ka baxay weysaysta ee masaxayna waxaynu leenahay berri iyo ta ku xigta iyo ta ku sii xigta ta ku sii xigta markaa maalin saddexaadda tobankeeda ayuunbay adiga kaaga eg tahay waliba haddii maanta lagu tiriyo waxay noqonaysaa maalin afraad maalin afraadda tobankeeda berri oo maalintii labaada iyo maalinta kusii xigta maaha ta kusii xigto maalin afraadda noqonaysa marka maanta laga tiriyo tobankeeda marka la gaadhay adiga kaaga eg baa leey markaa labadii waa la kala qaaday maxaa loo kala qaaday labada nin isku mid bay ahaayeen kani weysadii unbaabu u degdegay oo khayrkiibuu u degdegey markaa ma khayrkaa u degdegey iyaa dhibka ku keenay waxaynu leenahay waxaan masixitaanku waa cibaado cibaadada markaa goormaad bilowday baa la eegaa goormaad masixitaankii bilowday adigu adigoo muqiima baa laleeyi waxaad la mid tahay qof salaadii galay isagoo muqiima kadibna ay doon dooni la dhaqaaqday ama wax la dhaqaaqeenoo musaafir noqday maxaa la leeyahay salaadaas maxay noqonaysaa salaadii dee qofka muqiimkii tukanayay unbaa tukanaysa soonkiina waa la mid kan kale weli isagoon salaadii gelin bay doontii la dhaqaaqdayoo kale weey marka muxuu tukanayaa salaaddii musaafirku dee tukanayaa sow ma waa saasoo kale wuxuu yidhi fain masaxa hadduu masaxo filxadari intii uu magaalada joogay ee aanu bixin hadda hadday doonaan labaduba waabay soo dhaqaaqeen oo gurigii way ka soo dhaqeen lakiin magaaladii un baanay ka bixin koonihii magaalada intaanu ka bixin buu weysaystuu masaxay waaa weeye muqiim baa loo xisaabay aw masaxa ama waxaaba masaxay fi safari waa taa cagsigeeda tani musaafir buu ahaa markaasuu weyse abay markaasuu weysaystay khufeynkiibuu xidhay wuu weyse jabay wuu hadana masaxday intuu weysaystay maxaa u bilaabayoo u socda muddadii safarkaa u socoto saddex maalmood baa u socoto intii aanay muddadii ka dhammaan buu muqiim noqday ama magaaladiisii buu soo gaadhay ama meel kaluu go-aansaday inuu afar maalmood iyo wax ka badan uu joogo maxaynu leenahay xaaladaadii iqaamo iyo negi baa ku soo korodhae imise maalmood baad soo masaxaysa muxuuna yidhi maantuu baaban bilowday oo ii bilaabantay afar iyo labaatan saacood ku ekaysaynu leenahay hadduu ina yidhaahdo dayra iyo hadda laba maalmood baa ii maalin unbaaba ii dhinayd oo labaan soo dhammaystay way kaa idlaataye hadda saan haddaba u weysiisaynu le waayo muqiim baad u wareegtayo kolkaad muqiim u wareegtayna dee muddadiiba waxba kaagama hadhayna siyaadaaba kula socotay siyaadadii lagu raaci maayo intii siyaadahayd lagu raaci maayooo dee xaalad safar baad ku jirtay laakiin wax hadda ku hadhay ma jiraan baa la leeyahay waxaad u wareegtay qof markaa muqiimeh hadda markaa weysayso maarata wa dhammaystiro fain masaxa fi lxadari uma saafara aw masaxa fi safari iyadoo safarka lagu jiro ayuu masaxay uma aqaama markaasuu muqiim noqday atama masxa muqiimin masxigii muqiimka dhaafi maayo hadda laga bilaabo hadduu hore usoo dhaafay kaa musaafirkay waxba inagama gelin qaal wayabطulu اlmasxu bialaaثati ashyaa masixidan khufeynka la masaxay haddaba saddex arrimood buu ku buraa oo aan ahayn waxyaalihii weysada jabinayay wixii weysada jabinayey dee weysadii o dhan baa ku buraysa laakiin masixitaankii ma burayo waad iska masaxan kartaa marka masixitaankii ma burayo yani waxaa laga wadaa jawaasulmasx masixitaankii inuu kuu furan yahay meesha kama baxayo wey sidoo kale xukunkiisiina wuu burayaayoo kuma sii salaadihii kuma sii wadi kartid haddii saddexdan mid ka mida ah la helo bikhalcihimaa haddaad iska bixiso khufeynkii adigoo weyse qabin ama weysadaad qabtay ay ahayd tii masixitaanku la socday hadaad bixiso kadibna aad xidhato waxaanu leenahay masxigiiba horta wuu kaa buray markaaga hore weysaad qabtay maxay ahayd markaasuu de waanigii duurkii soo weysaystayo waan masaxay kol hadday sidaa ahayd way kaa burtay masixitaankiibaa buray weysadii o may burin qayb kamida ah uun faralkii hadduu muuqdo haddaad doonto mamaad wada bixinba in uun kamida ah qur-aantiibaa muuqatay labadii lugood mid ahaan bay qur muuqatay maxaa lagaa doonaya inaad labada lugoodba maydho ta muuqatay oo keliya maha labada lugoodba inaad maydhaa lagaa doonay bikhalcihimaa buu markaa yidhi in la bixiyo yani in waajibkii wax kamidihii uu muuqdo adiga oo weysada aad qabtaa ay ahayd weysadii aad masaxday lakiin haddaad weysadii dhamayska tirnayd qabtay ama bixi wadabi ama wadabixim adaad weysadii dhamayska tirnayd qabto waa inaad intaani kaa jabin haddana dib u xidhataa wainqidaai lmuddati waxaa kale oo masxigii uu ku buraa muddada oo kaa dhammaata weysadaadii kale ood qabtaa weysadii waabad qabtaa laakiin tobankii subaxnimo ee beriyaad baa la gaadhay oy kaaga buuxday saacaddu waad weyse qabtaa duxadii inaad tukataa doonaysaa maxaanu ku leenahay horta labada lugood maydho kolkaad labada lugood maydho kadib baad duxada tukan lagaa yeeli maayo si kale wanqidaai lmuddati marka muddadii oo dhammaatana masxigu wuu ku buraa saddex wamaa yuujibu lgusla wixii maydi waajibiya iyaa isaguna masxigii uu ku burayaayo haddii qofkii janaaboobo waxaynu leenahay kuguma filaanayso inaad khufaynkana masaxda jirka intiisa kalena aad maydho maxaa lagaa doonayaa inaad khufaynkii iska bixiso oo aad labadii lugood maydho haddaanad iska bixin ood ku dhex maydhi karaysana de annagu diidi mayno oo markaynu lahayn labada khuf waa inay asturan yihiin xaggay ka asturmayaan min alasfal waaljawaanib xaggan sare inay ka asturnaadaan ee kubka xaggan kubku inay ka asturan yihiin khasama ah, haddii aggaa kubka de shubo dee khufeyn kasta biyo way geli adii aggan kubka lagaga shubo soo eh, maxaa la doonaya marka asturnaan leenahay waa kufka hareerihiisii waa inuu ka asturan yahay hoostiina uu ka asturan yahay cagta intan sarana uu ka asturan yahay intaasaa la doonayaa laakiin xaggan lugta laga gelinayo hadduu doono haba ballaadhnaado oo lugtii qofkii sidaa u eegaa wax kamid aha arkayo inama khusayso taasi kol tahay uun markaa kubkiisii mushkilad ma yeelanayso marka hadduu ku dhex maydhi karaya hadduu doonaha ku dhex maydhe inuu labadii lugood maydho iyaynu inagu ka doonaynaayoo waajiba wayabtululmasxu markaa masixitaankii unbaa buraya ama weysadii hala burto oo bilaa weyse aad oo wax kale weysadu ku burto ama yaanay weysadii burine masixitaan dambe ma jiraya ilaa lugaha la maydho baa laleey wayabtululmasxu bialaaati ashyaa saddex shay iyuu masixii ku buraayo bikhalcihimaa inaad markaa iyagii siibto faradkii wa kameshii maxalulfardigii wax kamid inuu muuqdo wainqidaai lmuddati muddada oo kaa dhammaata wamaa yuujibu lgusla iyo wixii mayri waajibiye saddexdaasi ayaa iyaguna masixitaankii buriya halkaasaynu ku dayn doonaa wsala اllah waslm alaa nabiyina mxamed allah